بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أثر الإسلام في المجتمع المدني darsiga maanta ilaa laga gaaro almu'aakhaa waxa uu muuqaal guud uu ka bixinayaa dhacdooyinkii ka horeysay hijrada oo duuduuba oo ah macluumaad in fara badan aanu ka soo hadalnay wax badanna aad kala socotaan oo wax ziyaada ma xambaarsana sida u xambaarsan yahayba humaag fog inuu ka bixinayo eh, dhacdooyinka iyaduna markaa ku xigta bacda alhijra iyadoo duuduuban buu markaa tilmaamayaa wuxuu kaloo rabaa inuu tilmaamo biidn اllahi subxaanaه wa tacaala khilaal hadihi الصafaxaat sida hadihi اlfiئة wa hadihi اljamaca almu'mina qolyahan mu'miniinta ah ee maantan daartan cusub cagaha soo dhigay dhulkan cusubna markaa ahal u noqday sida ay diyaar ugu yihiin bisayl buuxana ay ugu qabaan in ay qaataan ama talaqi ku sameeyaan waxyigan ilaahayga ah sida iyagoo muslimiina oo mu'miniina ilaahay subxaana wa tacala iimaankooda u dhammaystiray waa marxalo waxaa la soo gaaray quluubtii saafi laga dhigay oo u baahan uun keliya in iimaan laga buuxiyo u baahan keliya tashriicii madaniga ahaana inay markaa diyaar u noqdaan idan waxaan leenahay waa ard khasba waa meel marka quluub wax lagu beeran karo ninka hadda la yidhahda gacantaada waa la jaraya haddaad tuugani ma samaysaen diyaar buu u yahay kii la yidhaahda shan salaadood haddaad mid ka mida ka tegtidna waxaa tahay dembiile haddaad ka wada tegtidna biduuni cudrin islaamka waad ka baxaysaa haddii hebel uu zinaystana markaa waa la jeedlaya ama dharjin baa lagu garaacaya dhagax baa lagu dilaya waxaa lasoo soo gaara marxalad ay diyaar u yihiin wax alla wixii quluubta ku jiray ama wax alla wixii kufriga iyo shirkiyadu quluubta ku daxalaystana intuuba marka waa laga saaro waa la berebixiyey idan waxaan markaan aan aan la hadlaynaa amaba noocan ma aan wax ka baranaynaa quluub saafi oo ilaahay subxaana wa tacaala ku xiran waxaa kaloo darsigan uu ka hadli doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala shakhsiyat almar almuslim muslim yaa la dhahaa man huwa almultazim yaa loo yaqaanaa muslim taana waan ka hadli doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala idan oo meesha marka kutaabta bugaagta la qorayo ay ku magacaabaan literature view in wixii kaa horreeyeen aad wax ka ogaatid waxa soo socdana markaad ka ogaatid wuxuu leeyahay marka atharu lislaami fi lmujtamaci almadaniy raadkii islaamka uu ku reebay ama uu ku lahaa bulshadii madiine markaad deganayd wuxuu leeyahay laa shaka ana likuli xadaaratin wa fikrin wa diinin طaabican yaطbacuh wa sibgatin yasbaguhu walownan yumayizuh waxaana shaki ku jirin ilbaxnimo walba ee curata ama fakar walbaba ama diin walbaba inuu leeyahay طaabic u gaara iyo rinji u gaara lown u gaara uu kaga socmay waxyaabaha kale yacni xadaaradda jiniiska way ka duwan tahay tan hunuudda ay lahaayeen tii afaariqada ee afrikaanka way ka duwan tahay tan yurubiyaanka ay leeyihiin fakerka dadka yurubiyaanka uu ka duwan yahay fakerka dadka marka carabta ah sida allahu mustacaan diinkeenu ugaga duwan yahay diimaha kale mid walbaba waxay leedahay astaamo u gaara oo la dhihi karo way kaga soocmaysaa diimaha kale ama afkaarta kale ama xadaaraadka kale wa calaa qadri asaalati alxadaarati wa cumqiha wa shumuuliha ykun تأثيرha في الإنسان الذي يعيش في إطاarha inta ay xadaarad walbaba ay qodan tahay inta ay markaa cumqigeedu uu la eg yahay inta ibaaxadeeda ay la eg tahay ayay saamaynta ay ku yeelanaysa aadanaha ku dhex nool kuna hoos noolna ay markaa la eg tahay hadday xadaaradu iyadu tahay mid iyadu aan juduur ama asaasiyaad aanan lahayn oo ay tahay mid iyadu hawada un iska habeenaysa xadaarada marka saamaynta ay kaga tegi karto amaba ay ku yeelan karto bulshada waa saamayn maxduuda oo to an extent aanan dhaafsiisnayn laba inji ilaa afar inji laakiin xadaaraddu markay tahay mid iyadu aad iyo aad u qodan mid iyadu marka aad iyo aad u salballaaran marka ay tahay saamaynta ay ku yeelanaysa bulshaduna waxay noqonaysaa mid aad iad u ballaaran waqad tatashaabahu alafkaaru walmuctaqadaatu walaa tastaqilu can bacdiha ila fi jawaaniba mucayanatin kama huwa alxaalu fi lfalsafaati almaadiyati almuhaymanati cala caalamina mucaasir waxaa laga yaabaa inay dhacdo in afkaarta qaarkood iyo waxyaabaha dadku ay ictiqaadsan yihiin inay isku ekaadaan oo ma aragtay aanay waxba ku kala duunaanin ilaa jawaanib mooyaane sida maalan falsafaadkan maadiga ah ee maanta bini aadam ama caalamkeenan mucaasirka ah runtii saydaraysay waxaa laga yaabaa ictiqaadka ninka jiniiska ah ee buudiga ama buudiyada xambaarsan ictiqaadka ninka hindiga ah hunduuska xambaarsan inay waxba aanay ku kala fogeyn ilaa jawaanib macayana mooyaane waxaa laga yaabaa falsafadii eh, arostos iyo tii kale staqrod iyo inaan waxba aanay ku kala duwanayn waxaa laga yaabaa fakerkan eh, jira oroba inaan waxba kala duwanayn baana tan aad maanta arkaysad ina ataxawula marka ka wareega min waaxidatin ilaa ukhraa haddaad leedahay waxaan ka soo baxay diin hunduusa waxaan galaya mid buudiya ama fakerkii yurubiyaanka iyo xadaaradooda intaan tuuran waxaan qaadanaya mid kale aan qaadanayaa laa yatطalabu تagyiira jidriya wainqilaaba shaamila fi xayaati اlinsaan uma baahna oo kaagama baahna isbedel aad iyo aad u xeel dheer iyo isrogitaan baaxad leh oo qofka bini aadamka ku imanaya bal yakfi waxaa ku filan an tatagayara qanaacatuhu bimabda'in minha in ay isbedesho qanaacada uu ku qaba mabda oo mabaadi'da ka mida kuwan hadda aanu ka hadlayna muctaqadaadka afkaarta watasdaad وتزداد بآخر ليتم التحول الفكري لمبدأ الجديد oo markaa mid kalena ay wax ku darsato si ay suurtagal u noqoto qofka kan in mabda' kale uu tago wuxuu rabaa inuu tilmaamo marka laga hadlayo diinteenna islaamka marka laga tago oo ictiqaadaadka kale maanta jira tenets creedis fara badan baa jira oo ilaahay subxaana wa tacala koonka kan maaragtay khalqiga ay ay runtii ay doorteen oo allah subxaana wa tacaalana uu bini aadamka markaa ku beera ayaa jira ictiqaadaadkaa kala duwan iyo afkaartaa kala duwan iyo falsafaadkaa kala duwan isbeddel weyn kaagama baahna isbeddel weyn kaagama baahno qofka maanta inuu burjuwasi noqdo berina uu kapitalista noqdo ama kapitalista ka baxo communist noqdo wax weyn lama ah shuuci inuu noqdo meeshan uu ka dha wax weyn ma umaba yani wuxuu u baahan yahay un keliya inuu yidhaahdo mabda'an waxaan ka qaatay fekerka mabda'anna fekerkaa buu ku wanaagsan yahay kadib intuu ururiyo waxaaba laga yaabaa inay usoo baxdo khaliid min alafkaar walmabaadi mabaadi iyadoo isku dhafan oo isku dheehan oo iyadoo isku qasan oo isku lifaaqan kadibna meel uu marka la baxo taasaa suurtagala marka wuxuu leeyahay ina ataxawula laa yaxtaaju ila majhuudin kabiir wareegan qofka uu ka wareegaya falsafad ama ictiqaad dadaal fara badan kaagama baahna id laysa lahu aharu cala الsuluki اlyawmiyi wاlcaadaati اlmutaasilati fi الnafs falaa yancaqisu idan cala waaqi اlxayaa maxaa yeelay maxaa keenay in ay sahlanaato afkaartan aadanuhu ay dhidibada u aaseen in qofka inuu ka baxo feker kale uu galo inay sahlanaata maxaa keenay wax kale maaha maxaa yeele afkaartan arkaysaan wax raaday ku leedahay ma laha qofka bini aadamka suliidkiyaadkiisa iyo caadaadka markaa ku beeran saas darteed wax calaaqa ama xiriir ay nolosha la leedahay marka maaha idan way iska sahlantahay inuu yidhah maantana waxaanaan rumaysanahay marx maantana lilin baan rumaysanahay maantana hebel baan rumaysanahay inuu yidhahdo haddana u yidhahdo waan ka baxay maxaa yeele waxaan wax lagu camal falaya maaha marka wuxuu rabaa inuu u gogol xaaru yidhahda islaamku waa ka duwan yahay ina hadihi الظaahirata laa tanطabiqu cala اlislaam ififaalahan hadda aanu bixina un ka bixinay ictiqaadaadkan kala duwan afkaartan iyadoo marka islaamka la joogo calaaqa kuma leh islaamka waxa shaqo kuma leh fahada الdiin mundu ظuhuurihi أxdaثa inqilaaba jidriya fi xayaaةi الfardi والmujtamac bxayثu tagayara suluku alafraad اlyowmiy وcaadaatihim اlmuta'asilaةi تagyiira kamila aw kuliya diinka kan laga bilaaba maalinka uu soo banbaxay ee uu soo daahiray waxa uu run ahaantii soo dirisiiyey isbeddel aad iyo aad u xel dheer oo ku yimid qofka fardiga ah ee ku yimid jamaacada oo dhan maxaa yeeley waxaa isbedelay qofka nolol maalmeedkiisa ayaa isbedelay caadaadkii qofka markaa ku beernaa ama abka ab uu ka dhexlay ayaa isbedelay kama tagayarat maqaayiisuhum wa axkaamuhum wa nadaraatuhum ila alkowni waalxayaati waاlinsaan sida ayba isu bedeshaba halbeegyadii aadanuhu ay lahaayeen iyo axkaamtii aragtidii ku beegnayd koonka kan iyo nolosha iyo insaanka uu ka qabo u isbedeshay waxaa laga yaabaa inuu marka hore u fahmay ninkii eh, shaacirkii iiliga ahaa eh, oo isweydiiyo yidhi anugu ma aqan meelaan ka imid ee meeshaan u socdo fa absartu طariiqan amaamii famashayd waxaan arkay waddo iyadoo iga horraysa waan iska socday ama ninkan marka ku haysay ee leh yani ma aqaan inaan waan noolahay waan socdaa waan cabaa waan cunaa meeshaan aadaya ma laha fakerkii sidaa ahaa ee qabla alislaami ah pre-islamic history ku beernaa fakarkaas wuu isbedel islaam baa yimid waxaa yimid islaam qofkoo dhan hagaya oo life cood ah oo noloshiisao dhan isbedelaysa nolol maamidkiisa isbedelaya jadwalkiisa isbedelaya dadka si uu arkaa isbedelaysa universigan ilahi subxaana wa tacala abuura koonka kan iyo adduunyadan baa isbedelaysa dhulka si u samaysanya faker cusub baa qofkii marka ku imanaya waadna garan kartaan qofka markuu multazim noqdo oo diinka ilaahay usoo laabto muddo markii uu meelaha uu ku jiray waa dareemi kartaa waxa isbedelaya ee nuurka qofka ka baxaya biidn illahi subxana wa tacala wakadalika tagayarat binyat اlmujtamaci bisuuraةi waadixaةi faاhtafat madaahirun madaahir wasuwar wabarazat macaalim wadawaahiru jadiida waxaa isbedelay marka habdhismeedkii ama social structureki bulshadu ay lahayd si markaa la yaqaan waxyaaba badan oo muuqdan iyo suwar fara badanna waa la waayey waxaa soo muuqday macaalim kale cusub ninkii carabka ahaa ee shalay loo tilmaamayay ee maanta markii west westransko ay ka hadlayaan noloshiisa ay yidhaahdaan savages barbarians buugaagtooda taasaa ka buuxda waa niman dhiigya caba ah. waa niman waxba aanan fahmaynin dharka ay xirtaan harag uu yahay inuu dad dilo uu dhiig daadiya mooyaane shaqo kala male ninkii la lahaa ninka markuu rabo inuu ilmo u dhalo intuu ragga saa indhaha u milicsado uu is yihahda ninka allalehe ninkan ayaa ugu qoorsan oo ugu xoog weyn oo ugu quruxda badan intuu soo kaxay islaantiisa inta u keena yidhaahdo bal ilmo iiga dhal ninkii ribada shalay qaadan jiray oo beenta sheegi jiray intuu meeshan uu ka duulo dadka soo layn jiray noloshiisu way isbedeshay islaam cusubbaa marka yimid nin bini aadan buu noqday yacni waxaa ilaahay subxaana wa marka ku beeray himilo aad aad u sarraysay higsi aad aad u sarreeya ninka keliya ka fakaraya uun keliya waxa gacantiisa soo galo calooshiisa u gudba iyo waxay calooshiisu ay sii dayso haddana circulation intuu samayshay shaygi kusoo noqdo ninkii wuxuu isku bedela wuxuu u hanqaltaagay inuu yidhahdo islaamka halkeen u xambaaraa ma waxaan gaarsiiya xagga iyo bariga china miyaan gaarsiiyaa ma qaada ama xaggaasaan gaarsiiya waxay noqdeen dad ka tilmaaman oo xidiga ah oo staarisa taariikhduna maanta ay xusto nin isagu marka badawi buu ahaa idan waxa waxa bedelay waa islaamka ina annuqlata alati axdathaha alislaamu camiiqatun shaamila isbeddelka kan ee islaamka uu soo dirisiiyey waa mid aad i aad u qoto dheer baaxadiisa ballaaranna leh marka waxaan u gudbaynaa inta meel uu beddelka uu ka keenay fa fii caalam alcaqiida marka loo baxo caalamka caqiidada ah oo ah qofka inuu rumeeyo wuxuusan arkayn yumahilu ظfرة min cibaadaة الأشhyاء الmaxsuusaة kالأصناam والأwثاn والكواkب alتي yarawnaha وyلmasunaha إlى cibaadaة الlahi الواxid الأxad aladi laysa kamilhu شhayء wاladi la tudrikhu الأbصاar wahuwa yudrik الأbصاara caalam alcaqiida marka loo baxo markii waxay isbedel aad i aad u sareeya oo qofkan wuxuu ka tegey inuu caabudo waxyaaba la taaban karo sanam walidaalika cumar khadaab markuu kaaga sheekeynaya wuxuu leeyahay caqli xumadeenna waxaan gaarna heer nin intuu timir ugu talagalay inuu cuno zaad iyo sahay uu ka dhigto inuu intuu isku toostoosiyo sidii markaa sanam oo kale intuu u sameeyo haddana markay gaajac qabato cunaya ilaahay isaga gacantiisuu ku sameeyey ninkii sidaa ahaa wuxuu ka booday inuu caabudo wax alla wixii dhagxaana iyo geeda ah iyo xidigo ah oo uu leeyay ilaan anigu waxaan caabudaya buu ley waxaan taaban karo waxaan taaban karaan caabudaya tiibuu intuu ka tego wuxuu yidhi waxaan caabudayaa إلى عباadة الإله الواxد إلahi سubحaنه وتaعالى keliya laysa kamilihi شhay wax la midana markaa ma laha alla صifaadkiisa ay ka mid yihiin laa tudriku الأbصaaru wa huwa yudriku الأbصاar allaha aanay aragyadu aanay haleeli karin lakiin ilahi subxanaه وataعala wuu arkaa dadka lakin anaga ma arki karno idan qofka kan waxay yidhaahdaan nimanka caqaa'idka ka hadla ama diimaha ka hadla waxay leeyihin ascab shay waxa ugu adag qofka bini aadamka ku yimaada waa waxa la xiriira metafysicska ama waxyaabaha fiyolojiyaadka oo ah qofka wixii dabiicada ka fog xidigu wuu kuu muuqdaa dayicu wuu kuu muuqdaa biyaha waad arki kartaa qoraxdii baad arkaysaa wuxoo dhan waa tustaabsi waa la arki karaa laakiin markii lu yihahdo quwad wax loo barbardhigi kara aanay jirin baa jirta oo naga qarsoon aynaan arkayn caalamkan markaa hagaysa koonka kan sidaan isugu qoofalan oo ilaahay subxana wa tacala sidaan u qurxiyey samawaadkan tiir aan u baahnayn in la rinjiyey inaan u baahnayn haddii sanad guuro ay soo gasho cirkan ilaahay subxaana wa tacala le uma irjic ilbasar hal taraa min futuur bal aragga ku celi ma dilaacay oo taxadiyaadkan la samaynayo qofka inuu rumeeyo yihahdo quwad baa waxaan ka dambaysa awood baa dambayso supernatural oo ah, qofka aanu gaari karin waa waxa ugu adag qofka bini aadamka inuu rumeeya waxa keenay maanta dad fara badan oo cuquul aan ku tuhonno ama caqliga isxijiya oo ilahi subxaana wa tacala n in hum ila kaalancaami bal hum adal xoolaha un bay la mid yihiin haddaanay ba ka fogeyn way bay ka fog yihiin qolyaha sidaasoo kale waxaa fogeeyey maxaa waxay leeyihin waxaanan arkin miyaan anigu markaa rumaynayaa waa meeshii atheismku ka soo dhambalmay oo ah in la yidhahdo ilaahba ma jiro waa meeshii ay timid fakarka ah almaadiyaadka oo ah waxyaabaha materialismka oo ah itabsi intuba marka waxaa keenay waxaa ku adkaa qofkii inuu rumayo quwaduusan arkaynin ninkii carabka ahaa oo shalay sidaa ahaa maanta wuxuu maraya heer uu leeyahay alla aanan arkayn indhahaygu aanay qaban karin dhagahaygu aanay maqli karin ilaa wuxuu soo dejiyo o ii sheega mooyaane ayaan rumaysanaya inuu jiro inuu yahay alquwa almudlaqa ee wax maamusho koonka markaan hagta idan wax sahlan marka maaha waladii laa yumkinu tasawuruh watamahuluh wamacrifatu kunhi allaha aan la tasawuran karin aan la mihaalin karin xaqiiqdiisu waxa ay tahayna aan la ogaan karin bal yucrafu biha bal yucrafu bima wasafa bihi nafsaha fi kitaabihi اlkariim waxaase ilaahay lagu aqoonsadaa maxaa lagu aqoonsadaa tilmaanta isaga uu iska bixiyey fii kitaabihi jala wacala wa calaa lisaani rasuulihi alamiin iyo nebiga sal alla alay slam markuu noo tilmaamay rabbigiin waa sida rabbigiin waa sida rabbigiin waa sida isaga isagaa yidha huwa allah qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilahay isaga isku kan sheegay duuna tamhiilin iyadoo aan la mithaalinayn aw tashbiihin waxba lala barbardhigayn walaa nafyin aanan isla markaa lala diidayn walaa tactiilin aanan la shaqo ilan sifaad buu ilahi subxana wa tacala isku sheegay isagaa issheegay sheegay oo yidhi allah subxana wa tacala waxbaan maqlaa waxbaan arkaa allah subxaana wa tacala isagaa sifaad buu isku sheegay tilmaamooyin oo isku sheegay intuba waxaa loo bahan sidooda in loo sugo oo amiruha kamaa ja'ad waxba aanan lala gelin o aan la tahwiilin meel kale markaa lagala dhicin ninkii carabka ahaa shalay meesha taagnaa maanta ilahi subxana wa tacala meeshaasuu gaaray haddana soo gudub wa hadihi dufratu min alcaqli اlbidaa'i tanu waa waa marxa kasoo tegitaan laga soo tegay caqligii bidaa'iga ahaa ama primitive brainka ama mentalka ah ee bilowga ahayd ee bidaa'iga ah wuu ka soo tegey alladii yatacaamalu maca almaxsuusaat la tacaamulaya un keliya wax la taaban karo ilan qofka markuu yihahdo waxaan mala arki karaa itusa aan taabta eh itusa itaabsiya markuu soo taaganaya caqligiisu weli wuu hooseeyaa ilaa alcaqli alxadaariy wuxuu soo gaaray caqli ilbaxnimo leh alladii yatamakanu min fahmi altawxiidi watanziihi lilahi rabbi اlcaalamiin ee isla makansanaya inuu tawxiidka uu fahmo allah subxaanaه wa tacaalana marka uu hufo wa fii suluuki اlinsani اlyowmiy axdatha alislaamu tagyiira jidriya qofka maaragtay nolol maalmeedkiisana waxaa ku yimid isbedel aad iyo aad u weyn faالnuqlaة kabiiraة bayna ma kana calayhi fi jaahiliyati wama saara ilayhi fi islaami markuu isbedelku aad buu u weyn yahay jaahiliyaduna xaalad buu ku sugnaa marka uu yimid muslim uu noqdana xaaladiisu isbedeshay lam yacud alcarabiyu kama kana mutafallitan min dawaabit alqanuuni fi mucaamalaatihi wacalaaqaatihi اlijtimaaciya bal saara mundabiطa bidawaabit الshariicati fi juز'iyaati xayaatih min akhlaaqi وcaadaati wanawmi واstayqaadi وطacaami وsharaabi وزawaaji وطalaaqi وbayci wa shirا ninkii carabka ahaa ee marka hore jangallow ku noolaa oo qaanuun qabta iyo xeer celiya amaba noocan maa e, wax celiya ninkii aan shalay lahaan jirin oo noloshiisu dhan ka foga ayaa maanta wuxuu yidhi waxaan gelayaa nolol cusub oo iyadoo dhan waxa ku xoomana ay yihiin qawaaniin markaan mucaamaloonayo waa in mucaamalaadkayga transactionskaygu ay islaam noqdaan calaaqaat alijtimaaciya social relations markay dadka ay wada xiriirayaan waa inuu noqdo mid islaami ku saraysan dawaabid shariica fii juz'iyaati xayaatiha noloshiisa qaybaheeda yaryar oo dhan ba islaamkay marka ay u hoggaansameen akhlaaq hadday noqon lahayd caadaad hadday noqon lahayd markuu seexanay habku u seexanay islaamkaa soo faragashtay markuu soo istaagay hurdada kasoo toosay wuxuu aqrinaya iyo siduu wuxuu samaynayo markuu cuntada cunayo gacanta uu ku cuni lahaa iyo wuxuu samayn lahaa markuu cabayo mar siduu cabi lahaa intuu cabi lahaa markuu guursanayo siduu u guursan lahaa markuu wax furayo markuu wax beecinayo markuu wax gadanayo noloshiiso dhan baa isbedeshay idan waxaan leenahay islaamka ayaa reshaping buu ku sameya qofka bini aadamka noloshiisaoo dhan baa dib markaa loo warshadeeya qofkii shalay aad ogayd ee wax kasta ay u sahlanaayeen oo zinada u sahlanayd oo guur la-aantu ay u sahlanayd inuu wax dilay ay u sahlanayd ayaa hal mar intuu soo wareego boqolka iyo siddeetan digree intuu issoo wareejiyo buu wuxuu leeyahy waxaan ahay qof muslimo ilaahay keliya u dacayaysan oo hoggaansan walaa shaka marka ana alcaadaati تتحكم في الإنسان ويصعب عليه التخلص منها واكتساب عاadات وصفاaت جديدة waxaana shaki ku jirin caadaadku waxay aad iyo aad run ahaantii ay u jiridgalaan qofka bini aadamka ayay aad iyo aad u xukumaan wayna ku adag tahay qofka bini aadamka caadaad hore u lahaan jiray wax soo jireen ahaa soo tixano ahaa soo yaal ahaa noloshaada qayb ka mid ahaa abka ab laga dhexla qofki inuu yihahdo markiiba furdux baan kale waan ka dhexbaxay waa adagta iyo qofka inuu caadaad kale uu aanu hore u lahaan jirin inuu yihahdo waan la qabsanaya iyo tilmaamooyin oon hore u lahaan jirin aan la qabsanaya way adagta idan waxaan rabaa lagjarka oo dhan wuxuu ku saabsan yahay amaba la bixinayo in la fahmo hal noqdo oo ah nimankan meeshay shalay taagnaayeen iyo meesha maanta lala rabo inay aad iyo aad u kala fog yihiin waadna dareemi kartaa marka ma statbaca dalika min nafsiyaad wixii intaa marka la xiriiro nafsiyaada lakin ma waladahu اlإislaamu fi anfusihim min iimaani camiiq makanahu min alinkhilaaci min الشhakhصiyaة الjahiliyaةi bkuli malaamixiha waاktisaabi الشhakhصiyaة alislaamiyaةi bkuli muqawimaatiha lakin islaamka waxa uu ku dhaliyey oo ah wax alla wixii islaamka uu ku dhaliyo iimaan xeel dheera ayaa wuxuu u suurtageliyey inay ka dhex baxaan ninkii ama waxa lagu magacaabay shakhsiyaddii jaahiliga ahayd oo hore qofka u lahaan jiray ilan jaahiliyadu waxay lahayd malaamix gaara lahayd shakhsiye islaami ayaa qofkii marka soo gashay faاctaaduu calى cibaadati اllahi tacaala markaasi waxay caado ka dhigteen ilahay keliya inay caabudaan waاtajahuu bikuli nashaatihim اlijtimaaciyi wاliqtisaadiyi ilayh markaase wax alla wixii dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan hadduu la xiriiray dhaqdhaqaaqa bulshadeed ha noqdo ama mid dhaqaaleed ha noqdo inay ilahay keliya un la wajahaan lianna alcibaadata fi lislaami shaamila maxay cibaadada aan ka hadlayna islaamka waa mid iyood wax kasta kulansanaysa likulli nashaaطin wa xaraka dhaqdhaqaaq walbaba way kulansanaysaa yuqsadu biha wajhu اllahi tacaala ee markaa loogu talagalay ilahi subxaana wa tacala wejigiisa wاltazamuu biadaءi الصalaati alatii hiya cimaad اddiini yowmiyan hamsa awqaatin muxadada waxay laazimeen amaba ay daa'imeen shanta salaadood ee tiirka islaamka ah shan maalmo shan waqti bay tukanayaan maalin walbaba walaa shaka ana nafsa taksal wa tuxaawilu الtanasula min alwaajibaati walاltizaamaat waxaana shaki ku jira nafsaduna inay daalayso isla markaana ay isku dayso inay ka fardabaxsado waajibaadka iyo wax alla wixii la dul saare lakina almuslima waqad aslama wajhahu lilahi tacala tamakana min اlictiyaadi calayha lakiin muslimka marba haddiiba ilahi subxaana wa tacala isu dacayeeye isaga u hogaansame inuu caado ka dhigtaay wax markaa lama aha wa qaala qaala allahu tacaala qaala tacala mubayina ma taxtaajuhu salaatu min sabr ilahay oo caddaynaya waxay salaaddu u baahantaho sabr ayaa wuxuu yidhi wa'mur ahlaka biالsalaati wastabir calayha ahalkaagana salaada far oo marka ku sabar waxaan rabnaa markaan in yar inaan dul istaagna macnahan muhiimka ah ninkan noloshiisoo dhan buu ka dhex baxay nolol cusubba marka soo galay waadna dareemi kartaa iltizaamaadka aanu ka hadlayno ama commitmentiga islaamku kaaga baahan waa mid aad iyo aad u sarreeya howl sahlana marka maaha waxaa fahmaysaa marka dadkoo dhan baa laga hadlaya qaatibatan ogow nin kasta oo fardiya laga hadlaya jamaaco keliya laga hadli maayo gruub keliya laga hadlima ma waxaa laga hadlayaa muslimiintii waagaa joogtay oo dhan siduu islaamka u hagay noloshooda markaa u bedelay waxaan idin weydiiyey weli ma maqasheen wadaadadii waqtigii saxaabada jiray ama wadaadadii waqtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ama wadaa nimankii wadaadada ahaa fii waqti rasuuli sal alla lay slm weligaa kelimadda ma la maqlay kelimaddan waa kelimad bidca ah oo gadaal ka timid maxaa yeeley waxaa la ogaa dadkoo dhanba waxay ahayeen wadaaddo haddii wadaadka lagu macnihiisu uu yahay marka la fasiro nin ilaahay subxaana wa tacaala ka baqan oo diinta ku xiran noloshiisoo dhanna u dacayaya allah subxaana wa tacaala markuu guursanayo markuu wax beecinayo markuu wax gadanayo markuu seexanayo markuu soo toosayo xaraam la yska ilaaliyo xalaasha oo la raadiyay hadday tahay qof noloshiisoo dhan ay dalladaayeedaysay amaba soo hoosgelaysay alhaada hada alislaam idan waxaan leenahay ma jirin nin fardiya ee la dhihi kara wadaad mahayn fii zamani rasuuli sal alla alay slam idan waxaa bidca noqday in calىa mari الduhuuri والsiniin والacwaam ilaa waqtigan laga soo gaaro in la yidhaahdo waxaa hebelna waa wadaad hebelna wadaad maaha hebelna islaamka wuu ku dhaqmaa hebelna islaamka kuma dhaqmo hadalkan intuu naga soo galay sheekadun waxay ka timid ninkii gabyaaga wuxuu yidhi ramatnii bidaa'iha wan sallad intay igu tuurtay baxsatay sheekadan masiixiyadan oga timid masiixiyada ayaa waxay leeyihiin rijaal niman la waa rijaal diinkay u qaabilsan yihiin inima la leeyahay nimanka diin uma qaabilsana waa cawaam waxay doonaan bay sameeyaan saa darteed diinka keliya yaa fulinaya afartan inuu meesha joog isagaa la leeyahay waa soorooyin iyo eh, niman bishobisa ma guursan kartid meesha joog kiniisaddan una khidmee mar haddaad diinaan qaadanaya aad nolosha noloshoo dhan waa inaad ka dhex baxdid laakiin allah subxaanah wa tacaala diinka annaga uuna siiyey amaba diinteenna islaamka waxay yidhaahdaan inclusive weeye eh, the concept of worship iyagana way qoraan cibaadada marka laga hadlay diinteennu waa inclusive wax kastaa soo gelay walidaalika arag fii ninka masiixiga ah markuu kaniisadda uu gala uun kaliya diinta uu ka camal falayo markuu suuqa uu maray uu guursanaya islaamka shaqa aan diintiisu shaqa aanay ku lahayn markuu wax furaya diintiisa shaqa kuma leh markuu meel ka dhacay diintiisa shaqa kuma leh wuxuu doon uu samaynayaa ninka yuhuudiga sidaas oo kale kitaabkiisa shaqa kuma leh lakiin ninka muslimka waxaa la yidhi noloshaadoo dhan waxa ay soo hoosgelaysaa fi lislaam bimacnaa meesha marka waxaa soo baxay dadkao dhanba haddii magaca wadaadnimada uu magac fahamkiisu uu yahay in diinka lagu dhaqmay inagoo dhan ba marka saa ku noqonayna dad markaa wadaadaa o ilahi subxana wa tacala kaga baqay tan kale islaamkeena uu ka fudud yahay diimaha kale markaad dib u laabatid hunduuska iyo buudiga confushiyada iyo toyism markaad u laabatid qofka wuxuu u arkaa un keliya in ruuxda marka aad iyo aad ilahi subxaana wa tacala loogu adoomeeyo jirkana la dilo lakiin qofka noloshiisa meeshuu u doono ha ka dhaco wuxuu doono ha sameeyo lakiin islaamka waxaa la yidhi wax kastaba ilaahay subxaana wa tacaalana wuu ballaariyey cibaadada waa la ballaariyey wax alla wixii ilaahay uu jecel yahay raallina ka yahay waa cibaada la yidhi qofka markuu seexanaya cibaada ku jiraa markuu soconaya cibaada ku jiraa dhalinyaradu markay collejkooda aadayn cibaaday ku jiraan ninka muslimka markuu shaqadiisa u kalahaya baska u saaraya cibaada ku jiraa masjidka markaan fadhina cibaada lagu jiraa islaamtu markay cuntada karinaysa cibaadaay ku jirtaa Eh, wax kasta oo la sameeye waa cibaada wa waa maxay laakiin waxa aad samaynaysin waa inaanay diinta aanay ka hor imaan mar haddaanay diinta aanay ka hor imaan inagoo dhan cibadan marka ku jirnaa waa waxyaabaha quruxda leh walidaalika markii xandala ay la fogaatay uu yidhi yaa rasuul allah marka adiga lagula joogana de annaga waxaan nahay dad cajaa'iba ah, oo iimaanka yacni jannada iyo naarta waynoo muuqdaan laakiin markaan adduunyadeenna dhex galno oo danaheena eh, gaarka aanu eryanno businesskeena iyo tijaaradeena aanu marka ku daba fayshanno rasuul allah waxalle waxaad noo sheegay sidaan halmaannaa kadib munaafiqnimaan isku tuhumsanaha buu yidhi abubakar buu badada ku arkay arrinkii buu u sheegay labadoodaba wa socdaa nebiga sal lla ly slm wada socda u yimid markaasuu nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo xandala masaladaad ka hadlaysid malaa'igta loogu talagalay wey macnaa sidaasoo kale u dhigay bimacnaa haddii xaaladda aad ku sugan tihiin markaad inaga ila joogtaan iyo markaad reerihiina aad la joogtaan haddaad isku mid noqon lahaydeen waabaad ka bixi lahaydeenba caalamka aadanaha oo waxaad geli lahiin caalam sare oo culuwiyo malaa'iga haddana idinkoo gogoshiina dul fadhiyaay malaa'igtu intay idiin timaado markaa idin salaami laheed o musaafaxayn laheyd laakiin yaa xamdala saaca wa saaca saacadna shaqayso saacadna familigaga la joog saacadna meel nafsadaada u raaxee oo meeshaad marikid mar laakiin ilahi subxana wa tacala unta kaga baq saa darteed islaamka ma dhihin qofka subxiina ha soo galo masjidka tusbaxuna ha qaatay ilaa qoraxda ay ka dhacday islaamka ma dhihin iسlamka ma dhihin subxi ilaa habeenkii waxaan qur'aanhna aqrin iسlamka ma dhihin habeenki o dhan salaatulail soo taagnow iسlamka ma dhihin sanadka dhan waa inaad soontid waxaa lagu yidhi waqtina waa la sooma waqtina waa la afuraa waqtina waa la wardiyaa waqtina waa la sheekaystaa waqtina salaadaa la tukadaa waqtina meeshaa dalmadanada la xoogsadaa waa diin markaa isku dheeli tiran noloshii adduunyana ma furin talaaqan baatan tii aakharana marka albaabyada lama xirin aakharadiina waa la hayaa addunyadin waa lahay walidalika qur'anka waad arkaysaa ma mar kastoo laga hadla aakharo waxaa laga hadla addunya laga hadlaa labadood marka waa la isku wada waa islaam marka dheeli tiran idan meesha waxaan ka qaadanayna macno ah inagoo dhan marka multazimiin baan nahay marka dad gaara oo iyaga u qoran uun keliya inay si gaara u xirtaan dharka si gaara ay u labistaan si gaara oo jirkooda u noqdo ma laha dadkao dhan waa muslimiin saa darteed markiina la weydiiyo badanaa su-aalaha badan waa maxay muslim yaa tahaa practicing muslim yaa tahay mise midaan practicing ahayd yaa tahay taa waa muslimiintay dhex taalaa laakiin annaga muslim baan ahay kelimad muslim min aslama yuslim waan hoggaansamo wey waan hoggaansamay full submissionkana wuxuu iman karaa qofka markuu yidhahda noloshaydoo dhanba ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati ilahi rabbi alalamin salaada marka nin walba u xertu yidhahdaa wajahtu wajhii ilahay xaggii baan u jeedaa markaasaa waxaa leedahay salaatii salaadayda nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wamamaatii dhimashadeeda lilaahi ilaah baa iska leh maalin walbaan soo celinaa shan waqtiyaa la soo celiyaa bimacnaa waa maxay afar labaatanka sacba waxaad qiraysaa waxaad qiraysaa inaad tahay nin hoggaansan oo wadaada inaad taad qiraysaa idan marka ma jiro hebel saana laakiin tacbiirka kale wadaad xume wadaad fiican waa samayn kartaan kaas maxaa yaele wadaad xun hadduu jiro waa la sheegaya laakiin dadkao dhan inay wadaada yihiin in la fahmo waa muhiim wakadalika alamru biاlnisbati lلsawmi bima fihi min kharqin licaadaati اlinsani اlyawmiyati fi tanaawuli الطacaami wالsharaab yaxtaaju ila iraadaةi qawiyaةi وaczimaةi mu'mina idan waxaa la mida soonkii oo kale soonku wuxuu aad iyo aad ugaga yani ugaga hor imanayaa ama uu dulaylaynayaa caadaadkii qofka yoomiga ahaa yacni qofku waxbuu cuni jiray waxbuu cabaa waxyaaba kaleo ilahi subxaana wa tacaala desires dareemo kaleo ilahi subxana wa tacala uu ku beeray intaba ilahay dartii buu ujeedinaya u joojinaya laakiin yaa la iman kara qof miyaa soomi kara waxaa soomi kara qof muslim waxaa soomi kara qof yidhi ilaahay subxaana wa tacaala baa abuuray isagaa isagaa ileh ilaahay subxaana wa tacaala baan cibaadada u baraxtirayaa gaar ahaan arag dadkeenaad meesha degan saacadaha la soomaya saacada sahlan ma walidalika sanadka soo socda iyo ka ka dambeeya intuba laakiin waxaa kugu bixinaya ee mar walbaba damiirkaaga ku beeraya inaad tiraahad waan soomaya waxay ahaataba oo dadki xitaa iyagoo xanuunsan aan laga dhaadhicin karin iska afura ilah waa idiin ogolad illah illaa ilaa waan soomaya meelahan iyagoo jooga waa iimaanka qofka ku jira mishiinka hadduu qofka meesha uu ka baxo bataariyada iimaaniga haddii meesha aan la jaarjigaraynin oon la danabayn meesha haddaanay ku jirin qofka marka qof marka wuxuu noqonaya iimaankiisu markaa nugeyl ku jira waxaana wada marka waa iimaanka biidn illahi subxaana wa tacala waxaan rajaynaynaa inuu ilahay naga aqbalo soonkeena wاtakhali can juzءi mima ymliku اlinsanu min mali kula sana liأdaءi الzakati yaxtaaju ilى الtakhalusi min alxirsi wالshuxi fala budda an yakuna xub اlmuslimi lilahi acdama min xubihi lilmali liyukhrija zakata inuu qofka marka uu bixiyo qayb ka mida waxa uu ilahi subxaana wa tacala gacantiisa soo geliyay sanad walbaba uu bixiyo uu yidhaahdo uu leeyahay ma aragtay zakaan u bixinaya taana waxay u baahan tahay inuu qofka wax alle wixii nafsadiisa ku jiro oo maal raadina uu hanqaltaag adduunyo iyo lixjecli inuu horta kasoo dhexbaxo maxaa yeelay hadduu qofku uu yidhaahdo falaa budda an yakuuna xubu lmuslimi lilahi acdam ilaahay jaceylka uu qofka uu jecel yahay muslimka uu jecel yahay waa inuu ka weynaado jacaylka maalka marka uu jecel yahay marka heerkaa qofka uu gaaro zakada marka bixinaya walidalika waa muhiim masaladan iyada ah mas'alada salaada iyo masalada zakaadka taariikhda lama lama hayn fi lcaalam waxna soo maray maaha lamana oqoon fi taariikh inta diintu ay soo jirtay nin taariku salaada oo aan tukan oo la leeyahay ninkan waa muslim ha loo guuriyo markuu dhintana ha lagu tukado oo dad muslimiina inta laysugu yeeray masaajidka inta la keena lagu tukada taariikhda ma soo marin saa darteed maxaa yale qofka waxaa la ogaa nabiga sal lla alay slm xadidkii muslim alcahdu aladi baynana wa bayna almushrikiin maxaa naga dhexeeya salaadaasaa naga dhexaysa qofkii tukadana waa muslim qofkii ka tegana nooma tirsana lama yaqaan fi taariikh lama yaqaan nin la leeyahay ninkan waa muslim mana tukado nama soo marin waxaan gadaal bay ka yimideen walidaalika waxaan la yaabaa culimadu markay isku daalinayaan leeyihiin ninka haddii salaada uu ka taga laakiin uu soomo soonkiisa ma la aqbalaya ninka kan salaad uu ka tegey waana soomayaa yacnii ilaa wax iskeeni karaaba maaha in la isku daalayo maaha jawaabtaa qofka marka annaga waxaan naqaan nin la leeyahay oo muslim oo tukada ma tukado islaamka kuma jira mana tirsana quburaha muslimiinta in lagu xabaalana maaha in lagu tukadana maaha in lasoo soo dhoweeyana maaha inna gabar lagu meheriyana maaha in ninka weliga gabadha u ah inuu siiya maaha ninaan tukan yani lama yaqaan haddii qofkiisu waydiu yihahd waa yahay maxaa keena alimaamu shaafici walimaam inay isku khilaafaan man taraka salaata takasulan qawaaniintaanaad arkaysaan maanta lowgan ay bini aadamku ay samaysteen waxaa jira qawaaniin ay dadku iska halmaameen laakiin marka loo baahdo un keliya bugaagta laga raadiyo oo dib lagu laabto qawaaniintan waa qawaaniin dadku ay ka tageen oo dib laakiin imaam shaafici ma tasawuranayn inuu inay jiri doonto amaba uu jiri doono shariixa ijtimaaciya bulsho intaa la eg oo leeyahy kulli waa muslimiin oo salaada markay soo gashaan kubad wada daawanayo aan tukanayn oo aanan u kacayn oo afar labaatanka sac mafaarista fadhiyo maantan un qayilayo salaad aan u kacayn imaam shaafici isma yani ma tirsanan dadkaas inay jiri doonaan waad arki doontaa masalada zaka arrinka labaad wuxuu yahay zakada muslim baana zakana ma bixiyo cajaa'ibtayda mid yani waxyaaba waxay ka mid tahay iyaduna bidcada islaamka ku ah zakadan ilahi subxaana wa tacala qofkaas ku waajibiyey hantida ilahi subxana wa tacala qofka uu soo geliyay hadday noqon lahayd shilinka maalkan qofka u haysto lacagta xoolihii ariyo geel iyo lo dahabkii qalinkii wax alla wixii ciqaaraado businessa ilahi subxana wa taala zako ku waajibiyey zakaduna waa khasab qof kastoo muslima inuu yaqaan waxa uu bixin lahaa inta marka looga fadhiyo qof kastoo muslima haddii maalka ilaahi subxaana wa tacaala hantida gacantiisa uu soo geliyey ay ka soo wareegto xawl sanad kaamila bishan hadda aan ku jirno ee bir ramadaana ilaa ramadaan kale laga gaaro baa ilahi subxana wa tacaala laga yaaba boqol kun oo karoon meel u taal ilaa ramadaan kale uma baahan kamana bixin waxba qofkaasoo kale zaka marka ku waajibta marka waxaa laleeyahay xawl baa buuxsamay xawlka markuu buuxsamay nisaabka ka bixi boqol kiiba laba iyo ka baxaysa boqolkii kun laba kun iyo shan boqol baa ka baxaysa toban kun laba boqol iyo konton baa ka baxaysa kunkii shan iyo labaatan baa ka baxaysa habkaasaa marka loo zakeeya waa inuu qofka muslimka uu yaqaan la socdo zakada waqtigeedna waa kasoo soo horumarin kartaa waqtigeedna dib baad ugaga dhigi kartaa aday marka kugu xeran tahay zakada haddaadan hadda bixin waa dayn lagugu leeyahay shan sana ka hor zakadii aadan bixin weli qoortaadii ku jirtaa luquntaada waa lagugu leeyahay ilaa aad ka bixisid mooyaane yacni laga aqbali maayo haddaad tidhahda anigu maanan ogayn waagaa jaahil baan kahay haddaad ogaatay dib ugu laaba xisaabaadkayga marka la imo idan zakada waxaa loo ban qofka inuu fahmo gabadha muslimadda dahabkeeda markuu siddeetan iyo shan garaam uu gaaro iyo wixii ka badanba zakaa looga baahan yahy hadduu intaa ka yar yahay soo maa say doontaa u xerato lagama baahna zako wahaakadaa dawaaleeg xoolihiina zakaa soo gelaysa idan qofku inuu samaysto qorsho qasabna maaha dadka o dhan in waxa lagu magacaaba bil zake inay jirto zakadu waxay noqon kartaa ilan waxaa laga yaabaa lacagta aniga isoo gashay midda adiga kusoo gashay isku waqti inaanay ahayn aniga waxa laga yaba january in wax bixin kara ad laga yaba inaad december aad bixin kartid ama aad bixin kartid bisha may marka waqtiga aad is leedahay sanad baa soo wareegsama waqtigaa marka la bigo zakada hala bixiy arrinka kale zakada dadka la siinayo allah subxaanah wa tacaala ma dhihin zakoon hala bixiy isagaa gooyey mid maaha dooqa lagu bixiya maaha iyo hebel baa ila quman isaga yidhi inama asadaqaat lilfuqaraءi wاlmasaakin wاlcaamiliina calayh wاlmualafati quluba wafi riqaabi wاlghaarimiin wafi sabil wabni sabiil fariidata min allah wallah alimin xakiim ilahay rasuulkeena uma dayn walaa malku jibriil looma dayn walaa saxaabatu rasuli sal la alay slam ma dhihin waxaa la yidhi sideeddaa qolaa iskale sideeddaa category ninkan aad siinaysid hadduu adeerkaa yahay ama abtigaa yahay ama walaalkaa yahay ama hawareertaa tahay ama walaashaa ay tahay ama eedadaa ay tahay haddii kaato gerigan aad ka dhexeshid sii zakada way ku baxdaay bal in iyaga la siiyaa ka fadli badan inaad dad kale siisid maxaa yeele zakada la siiyo qofka xigaalka ah rasuulka sal alay slam wuxuu yidhi sadaqatun wasila meelna sadaqay ka tahay meelna waa qaraabo xiriirin waxa aan zaka aadan siin karin waa maxay waa islaanta adiga aad qabtid zaka ma siin kartid maxaa nafaqadeeda ku saaran ilmaha dhashana zake ma siin karid nafaqadood way ku saaran tahay aabay hooyana zake ma siin karid nafaqadood way ku saaran tahay waajib bay kugu tahay laakiin gabadha muslimadda ah hadday iyadoo hanti ay leedahay ninkeedana uu soo galay sideedii categori zake way siin kartaa uu ka qaadan karaa taana marka macnaheeda maa gabadh hadda aad qalqaalis kusii bilaado tirahda anigu ceer baan qaataaye bahasha soo tuf inaad ma walidalika wuxuu yidhi walidalika faina kaثiira min almurtadiin fi khilaafati الsidiiqi radi allahu canhu aclanuu isticdaadahum meeshaa iska saxa ee isticdaadahum lilbaqaa'i cala alislaami idaa cufuu min azakaa nimankii murtadiinta la yidhi markuu nebiga sal alla alay slam taarikhda waa noo iman doontaa uu geeriyooday magaalooyin dhan ayaaba islaamkii dib isagaga laabtaba oo dad fara badan baa ka baxay maxay ugaga baxeen wax kale maaha zakaday diideen markaasu wuxuu leeyahay dad fara badan murtadiinta waqtigii abubakr radi allahu canhu waxay yidhahdeen annagu islaamka diyaaraan unahay inaan muslimiin noqonno laakiin zakada hana laga cafiyo oo zekada waxay u arkeen inay tahay nooc taxation ka mid a wax iskaad ama canshuur la iska qaadaya naga daaya waan soo gelayna islaamkii walidalika waa tan abu bakr radi allahu canhu intuu istaagay yani abu bakr saad garan kartaan nin wuxuu ahaa dabacsan oo marka qur-aan la aqriyay ooya oo xitaa maradiisa aanan kor u qaadan karin oo xitaa dhulka ay jiidayso rasuulka sal alla alay slam uu ka soo reebay sha'nigiisa markii la yidhi dharka la xiran yaha aanqonka yaan laga hoo laga hoos marini abubakr shanigiisa waa laga daayay waxa la yidhi abubakr nin maaha isla weyn maaha lakiin maca dalika markii la gaaray booskii leadershipka marka la gaaray shanigiisu isbedelay macali waxay yidhahdaan nimanka leadershipka wax ka qora waxay yidhahdaan leadership reshapes the personality qofka shakhsiyaddiisa o dhan isbedelaysa ninkii shalay ooya wuxuu la soo istaagay seef ah intuu seefta kor u qaado wuxu yidhi wallaahi man faraqa bayna asalaati waالzaka qofkii kala saara labadaas qofkii joojiya cinaaqan kanuu adduuna lirasuuli اllahi sala اlla wasalam wax alla waxaad rasuulka sal ly sl siin jirteen oo zaka ah maanta haddaad doodiisaan korkaa idinka wada goynaya buri abu radi allahu can maxaa yaele masalada masale sahlan maa idan zakadan waxaa lagu banaysay qofka marka zakada uu diido waxaa lagu banaysay dhiiggiisa lagu banaysay dhiigga inuu daato ayaa la banay hadii zakada la diido waa zakadan annaga accountka wax kasta meel noogu xiran tahay oo la qufulayo oo oo allah mustacaan eh, aad moodidba in iskaadkii qofka uu kala baxsanayo zakadan ilahi subxaana wa tacala kuleh kugu leh waana shay integritygaaga u baahan integrity maxaa ay yidhahdaan qolyahan ka hadlo waa qofka inuu waasic diiniga ku beeraya allah subxaana watacala kuu jeeda lacag adigu bac ku xirtaya ama bangi box gelisaya bank box gelisaya ama qof u dhiibataya ama sharikad ku daratayaaba ilahay subxana watacala wuula socdaa shilinkaa idan waa in la bixiyo walidalika ilahi wuxu uhi yowma yuxma calayha fi naari jahannam fatukwaa biha jibaahum wajunuubhum waduhuurhum hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun aayaddaa waxay caddaysay hanti walba oo aad meel ku xaraysatid oo aad qarsatid oo xuquuqdeeda aadan bixin yowma alqiyama marka la gaaro in hantida adiga lagugu cadaabayo shilinna waa lagugu dhalaalinaya dahab iyo qalin xoole hadday yihiin iyagoo markaa ciddiya dhaadheer baa lagu dul marinaya markaasay saa kuu feenanayaan ilahi subxana wa tala isagaa yidhi haddana aayadda wuxuu yidhi walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allah min fadlih huwa khayru lahum bal huwa sharu lahum sayuطawaquuna ma bakhiluu bihi ywma alqiyaama walilahi miirahu الsamaawaati wاlard aayaddaa suurat ali cimraan waxay muujisay qofkii aanan bixin zakadii aanan bixin in zakada iyadoo mas ah maalkii oo mas intuu noqday oo luqunta qofka ugu duuduuban yowma alqiyama in la keeni doono idan masalatu zaka masale sahlan maaha oo qofku islaamnimadiisa ku xiran marka waxyaabaha qaraa'ibta waxaa lami yani aan la yaabna waxaa ka mida ah, inuu qofka isagoo muslima ule weligayba zaka ma bixin tan kale yaana isaga kaa darmin daraa'ibtan dowladda la siiyo iskaadkan iyo canshuurtan annaga aan bixinno waa shay tanna waa zako shaqo iskuma leh xitaa haddii dowladd islaamiga ay jiri lahayd xaq waxay u yeelan kartaa dowladda islaamiga inay dadka iyaga zaka bixiyaan canshuur ay ka qaadaan xaq waa loo yeelan karaa maxaa yaele hadday dowladda u aragto in loo baahan yahay waddooyinka in la dhiso mashaariic waaweyn oo maar shalay in la galo oo dawladdu ay horumar ay samayso iskuulo ballaaran in la sameyo zakadana aanay ku filnayn ilaan zakada dad baa loogu talagaha tagariis waddanka laakiin camiritaankiisa dawladdu ay hadday dawla islaamiga ay jirto ku dhihi kartaa keen wax diidaya ah markaa ma laha farqi baana u dhexeeya iskaadka ama canshuurta aan bixinno iyo zakada farqi baa u dhexeeya maxaa yaele zakadu waqtigeedu xadidan yahay zakadu xaala calayha alxawl bishay doontay noqon kartaa lakiin qolyahan waqti gaaray leeyihin zakadu nisbadeedu way xadidan tahay boqol kiiba laba iyo bar laakiin meeshan waxay ku xihan tahay dakhliga kusoo gala zakada dadka la siinaya waa la yaqaan lakiin meeshan meelay aadaysa ma taqaanid soo maha intuba marka way kala saaran yihiin zakada waxaa ku xiran tutahiruhum watuzakiihim biha qofka purification iyo qofka la dahiraya qalbigiisa ilahay lagu xiraya lakiin tan iyadu waa sha'ni kale idan waxyaabaha lagu magacaabo daraa'ibta adawla alislaamiya ama dawla islamiya hadday jirto xaq bay uleedahay inay qaado waana shay sharciya ah. lakiin annago ka hadlimayna kayskan hadda aan ku noolnahay lakin dawla islamiya hadday jiri lahayd xitaa way qaadi lahayd farqi baan udhexeey waxay kaloo culimmada haddana ay dhihi jireen zakada qofka muslimka haddii laga qaado waddankuna ay degan yihiin muslimiin iyo hayri muslimiin ay degan yihiin oo meesha uu jiro coexistence muslimiinna way degan yihin non muslimins way degan yihin haddii la wada degan yahay ninkan muslimka zakuu bixiyey ninka aanan muslimka ahaynna dariiba laga qaadi jiray wayna dhici kartaa in dowla islaamiya ay u baahatay ina dariiba markaa adiga kaa qaado waa suurtagal marka masalada iyada yaana la isku darin wailى janib الاctiyaadi calى اlأwamir الjadيdaةi وxaml الnafsi عalayha kana la budda lilmuslimi an yatakhallasa min kaثيiri min alcaadaati الmutaأصilaةi kashurb الkhamri wاlankixaةi الjahiliyaةi alati abطlha الإslam والriba aladi kana yaqumu عalayhi اqtisaadu makata وغayriha in la caadaysto awaamirtaa cusub nafsadana lagu xambaaro waxaan cusub waxaa ilan qofka si uu yidhaahdo zakaan bixinaya waan soomaya waan salaadaya waan tukanaya ilahi subxana wa tacala isku xiraya maxaa loo baahan yahay an yatakhalas min kahiir min alcibaadaat min caadaad waxyaabo fara badanoo caadaada qofka horta waa inuu ka dhex baxo waa inuu xaggaa u dhigo sida maala shurb اlkhamr khamro la cabo walankixa aljaahiliya guurkii hore u jiray oo jaahiliga ahaa oo islaamka uu buriyey ribadii ee badanaa uu dhaqaalaha maka uu ku taagnaa inta qofka aanu ka dhex baxo idan waxaan leenahay ribaan ku dhex jiraa welina muslim baa nahay wax iskeenaya maaha guur khaldan ayaan ku dhex jiraa muslimna waa nahay ama calaaqo khaldan baan sameeyaa muslimna waa nahay wax iskeenaya marka maaha khamraan cabaa muslim baa nahay wax iskeenaya maaha waxbaan xadaa muslim baan wax iskeenaya maaha waxyaaba waxaa jira aanan isgelin oo annaga aan isgelinno oo kiyaabo intaan u qaadanay madaxa isu gelinay wax isgelaya maaha qofka muslim waa muslim ilahay ku xiran yahay waxaan dhan ma yaqaan ilaan adigu waxaad tiri salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii noloshaydao dhan waa meesha ay leeyihiin culummada waa maxyaaya mamaatii qofka markuu yidhaahdo waxaa envelope uu geliyey uu bashqad ama baqshad uu geliyey noloshiisao dhan wuxuu yidhi ilaahay baa iska leh idan waa inaan ka dhexbaxo waxaan oo dhan laakiin anag weli wax isdabamarinayo ribana meel ka cabayo ka qaadanayo oo ka cunayo tubo meel ay ugu jirto guurkaygun uu yahay mid markaa aan aan waafaqsanayn sharciga ilaahay aan waafaqsanayn khamrana aan cabayo waxna aan xadayo waxna aan dhacayo dhiig aan daadinayo wax aan doona aan samaynayo welina muslim baan ahay tan waxaa lagu hayaa keliya bulshadeena baa lagu hayaa horey hore wax la yaqiin ma ahayn ina almuslimiina takhallasuu min hadihi alcaadaati wagayriha istijaabata liamri muslimiintu waa ay ka dhex baxeen wax alla wixii caadaadka waa kan hadalkan arag muslimiin takhallasuu istijaabata liamri illahi tacala iyaga oo ajiibaya amarka ilaahay falama nazla qowluhu tacaala markay soo degtay aayaddii ahayd ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأzlaamu rijsu min camali الshayطani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu الshayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata wاlbagضaءa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri wa can الصalaati fahal antum muntahuun aayaddaa markay soo degtay oo ah war mu'miniinay khamrada kow khamaarka labo waxyaabaha lagu qayb dalbo aslaamta iyo isticmaalaan kuli waa waxaasoo dhan isku soo duubi kulligood waa qurun oo min camali shayطaan ka dheeraada aad liibaanteena maxaa yeelay inamaa yuriidu shayطaanu shaydaan waxa uu raba wax kale uma socdo ah an yuuqica baynakum alcadaawata walbagdaa inuu isku kiindiro oo cadaawo iyo cara idinka idin dhex dhigo fi lkhamri walmaysir markaad khamrada cabaysaan iyo markaad khamaarka ku jirtaan waa labada xaaladood dadku aad iyo aad isu dilaan ilan labada xaaladood marna maankii baa ka tegey marna xilkasnibadii baa ka tagtay wayasudakum can dikri illah wa can الsalaa uu markaa idinka duudo idinka celiyo xuska ilahi iyo salaada fahal antum muntahuun miya ka tegaysaan dad ka tegaya ma tihiin waa tan ilahi subxana wa tacala yidhi maalintii aayaddaasu ay soo degtay kharajat اlansaaru bidanaani اlkhamri ila alaziqati wa arwaaqiha wa qaaluu markaasi ansaar wax alla wixii weelala ay ay lahaayeen oo khamre ugu jirta ilan khamrada waa la cabi jiray wax alla wixii waalala khamre ay ku haysteen bay intay soo qaadeen waxay keeneen waddooyinkay ku daadiyeen hadalkoodana muxuu ahaa intahaynaa rabbanaa intahaynaa rabbanaa ilaahay waan ka istaagnay fahal antum muntahuun baa layidhi miyaad ka istaagaysaan war ma ka reebtoomaysaan intahaynaa rabbanaa rabbigo waan ka istaagnay waan ka reebtoonnay way istaageen markiiba qofka muslimka taasaa lagu yaqaan wa shurbu اlkhamri aladii aqlacu canhu khamr cabitaanka la cabay ay cabay maaragtay ay maanta ka dhex baxeenna kana caadaةa mutaأasilata fi xayaati اlfardi wاlmujtamac waxay ahayd caado aan laga tegi karin oo individually iyo group ahaan loo sameeyo wاlkhamru aladi araaquuh maalkan eh, maba khamradan ay daadiyaanna kaana maalan daxuu bihi tasliima lilahi rabi اlcaalamiin waa maal oo markaa ay ugu talagaleen ilahi subxaana wa tacala dartii inay u huraan maal bay ahayd ilan ilan khamradu balaash uguma iman marka waxay ogaadeen in muslimadaba ay ku jirto hawsha inay ku jirto waana arrinka loo baahan yahay qofka muslimka marka inuu noqdo walidalika khamrad waxay soo martay maraaxiil bay soo martay marxalad la leeyahay laysba bardhigayo inama alhamr la yasaluunaka can alkhamr walmaysir qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaasi waismuhuma akbaru min nafcima labadaba dadka manaafic bay ka raadiyeen wayna ku jiraan laakiin dembiga laga helaya ayaa ka weynin badan marxalo leh iyo marxalo leh haddaad doontaan caba laakiin laa taqrabu salaata antum sukaara idinkoo saqraansan intoxicateda salaada ha ku dhowaanina marxalo leh iyo marxalo kale oo markii cumar bn khadaab yihi allahuma bayinana bayaanan shaafiyan aayaddan baa soo degto faاjtanibuuh lacalakum tuflixuun iyo fahal antum muntahuun aayaddan markay soo degtay waa marka khamr oo dhan marka la mamnuucay waxaan leenaha marka qofka mu'minka ah mar haddiiba amar ilaahay u yimaado sida ilahay fi suurati اlaxzaab uu leh wama kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaraةu min amrihim haddiiba ilahay rasuulkii waxa ay xukmiyaan inuu wax door bida maaha uu yidhahdo aniga waxaa ila quman ma aragtay waxaan waxaa ila quman inuu yidhahda maaha amr amr ullahi wacala walidalika waxaa habboon marka aad leedahay anugu waxaan ma sameeyo khamre ma cabo waxaanna ma sameyo inaad tiraha ilahay dartiiba ugaga tegay hadhihin dooqaygaa diiday ama waxaan anugu maba jeclaadeenba nafsadeydaa diiday hadhihin ilahay dartiiba ugaga tega waxaa fiican shay walbaba inuu ilahi subxana wa tacala ku xirnaado waxaan leenaha marka cudurada bulshadeena maanta lagu hayo ee ciidda ka badan oo ay ugu horayso waxaan la leeyahay qaadkan iyo jaadkan la cuno waxaa qofka mu'minka ah uu runtii uu dhihi karaa xaggaan ku baarkin garayn karaa uu dhihi karaa waan ka dhex baxay maanta laga bilaabo marka uu isdareensiiyo shucuur uu soo galo iimaankiisa uu yidhaahdo allah subxaanah wa tacaala baa ileh ilaahay baa ii diiday khamrana waxaa la yidhaha wax alla wixii maanka dooriya kana maandooriyaashuu ku jiraa dhakhaatiir baa sheegtay culumaa sheegtay muhaqafiin baa sheegay muslim iyo gaal baa sheegay dadkii eh, ku dhex jiray baa jarribay marba qofka waxa rabaa inu mustawaha uu gaaro u yirahdo ilahi subxana wa tacala dartii u samaynaya ilan ninkan ansaariga degan madiina munawara khamru u cabi jira habeeniyo maalin wayba ku adkayd ilaa la yidhi war salaada un ka tagay inta kale ma aragtay markaad tukanaysu naga daa inta kale cab ilaa la yidhi islaamku markaa saa lagu soo waday waa meesha caisha leedaha radi allahu canha xadiidkii bukhaari haddii awal maa nazla u ahaan lahaa khamrada ka taga zinada ka taga waxay dhihi lahay waan ugu adagta lakiin markii qalbigoodii uu ilaahay subxaana wa tacala ku xirmay ayay hawshaa marka gaareen waxaan leenaha ko horta quluubta ilahay ha lagu xiro oo qofka mu'minka ilahi subxana wa tacala qofka xuran ha noqdo markaa waxaa imanaya waxaa la gaaraya heer markuu la yidhahda ribadana waa xaaraam oo jaadkaa xaaraama oo khamradaa xaaraama oo hawshan xaaraama qofka marka wuxuu gaaray heer uu leeyahay intahaynaa rabbana rabbana lam yakun alcarabiyu liyakhdca lidawlatin ninka carabka ah dowlad uma hogaansamaynin wainama kanat alwaxdaة الsiyaasiyaة واlijtimaaciyatu hiy alqabaliya alwaxda siyaasiya amidnimada siyaasiga yani siyaasadda iyo unuga xagga siyaasadda la xiriira iyo midka bulshadeedka qabaliyadda un bay yaqiineen ninkan haddaad tiraahid meeshan madaxweyneha kuu jooga ama haddaad tiraahid baarlamaan baa jooga ama dastuur baa jira shaqadiisa maahay ninka carabka ah wa kanat الduwaylaat alati nashaأat fi anxaءa min jazirati من شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بوقت طويل قد اندثرت وضغت البداوة والقبلية بما فيها من عصبية وتنازع وصراع وتفكك في سائر جزيرة شبه الجزيرة وعليها مركا دولادكي دولديه يريراء جري أيو مركا كأما مضمي قيبة كلا الدوان الجزيرة العربية انتو الإسلام كإيمان وقت كهر وقت وقت آداد ودير دولدها سوي بابئين محا بابئيه بدونيما بابئيسي رير بادينيما بابئيسي qabyaalad baa baabi'isay casabiyad baa baabi'isay isku dhac baa baabi'iyey siraaci iyo looltankii dhex baa baabi'iyey kala daadsanaan tafakuk baa ka takhalusay fi sa'iri shibhi اljaziira yani shibhi اljaziira alcarabiya oo dhan wax alla wixii dowlad ka jiray waxaa lugta mariyey oo baabi'iyey qabaliyadda qabiliyaddu markay timi qabiliyad markay jirto qabyaalada iyo dowladdu waa laba shay yani ani ana qabali ana ana qabaliyatun anugu waxaana qabali wa anti dawlaة famataa ra'aytiinina wa'tiinii oo kale wey haddaan is aragna aniga adiga waan kala didaynaa oo kale muuse saamiri iyay isku noqonayaan oo isma arki karaan falama jaءa alislaamu arsaa mafhuma اdawla warabطa saa'ir alqaba'il walafraadi biha markuu islaamka yimid ayaa dadkii waxaa lagu beeray fahamka dowladnimada ayaa lagu beeray qalbigooda la geliyay dadkii qabaa'ilkii isku dheganaa ee looltankii xurgugufka u ka dhexeeyana waxaa lagu xiray islaamkii baa dowladdii baa lagu xiray faqaama dawlaة اlmadinati almunawarati calى asaasin fikriyin baxt dowladdii almadina munawara ayaa marka ilahi subxana wa tacaala dhaliyey iyadoo ku taagan asaas fikri o caqiide ah watawasacat litawxiidi shibhi اljaziirati اlcarabiyati markaasay ballaaratay si ay u gaarto dhammaan shibh aljaziira alcarabiya liأwali marati fi taariikhiha waa markii ugu horreyso taarikhdeeda ahayd taxta raayat اlislaami iyadoo islaamka calankiisa lahoo sarsanayo fakanat hadihi nuqlaة fi taarikhi shibh اljaziirati alcarabiyati siyaasiy waana isbedel weyn oo ku yimid buu ahaa shibh اljaziira alcarabiya taarikhda inta markaa ay soo jirtay وهذا وهكذا فإن الإسلام أحدث تغييرا جذريا في حياة الفرد والمجتمع في المدينة المنورة iسلامka waxa uu la yimid ama uu soo darisiyey isbedel aad iyo aad u xeel dheer ayuu wuxuu ku keenay qofka bini aadamka fardiga ah iyo mujtamaca fi اlmadina اmunawara lima tamayaza bihi min cumqi وashumuuli وaqudrat calى التaأثiiri maxaa yele wuxuu islaamka uu la socmay oo ah xeel dheeri iyo baaxadlaan baxsanaan iyo awoodda uu leeyahay inuu dadka uu saameeyo xataa sabaqa alxayaata bikuli jawaanibiha bisibqatihi noloshoo dhanba wuxuu ku rinjiyey rinjigiisa bimacnaa noloshoo dhanba meeshaad tegtidba waxaad ka helaysaa basamaad iyo fara la taaban karo islaamka uu ka tegey sibqat allahi alatii axsana min ah, ah, sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa diinta ilaahay yaa ka diin wanaagsan allah subxaana wa tacaala idan waxaan leenahay waxay dhihi jireen dowladdu ma dhalato ilaa qulubta inay ka dhalata mooyaane bimacnaa fadawla iskama timaado ilaa inay quluubta ka dhalata mooyaane qalbiga dowladnimada aqbalayana waa qalbi ilaahay subxana wa tacala ku xiran ilahay koonkiisaan arkaysaan ayuu wuxuu nagu bara waxa laleeyahy nidaamka ilahay wuxuu leeyahay qoraxduna waqti bay soo baxdaa waqtina way dhacdaa dayxu waqti buu leeyahay qorax iyo dayax oo intay ifal galeen isku mar soo baxay ma helaysid samaduna cirkay jirtaa dhulkana hoos buu jiraa maalmuhuna waa toddoba sideed ma noqonayaan baduhu waa toddoba ma soo kordhayaan dhulka ilahi subxaana wa tacala uu kala hagay maalin iyo habeen waatan shamsu yanbagii laha an tudrika alqamr wala leylu saabiqu nahaari wakullun fii falakin yasbaxuun macquul maaha mid walbaba falag bay ku socotaa waxaasoo dhan waxaana la barayaa orarka iyo systemka nidaamkaana la baray nidaamkaana waxaa keeni kara markay dowladu ay jirto waata rasuulka sal alla alay waslam uu lehy in allaha la yanzic bisulطaan ilahay markii suldaanka iyo quwadda iyo awoodda iyo maamulka iyo dowladnimada wuxuu ilaahay subxaana wa tacala wax ku meelmariyaa waxaan qur-aanka u meelmarin karin ilan qur-aanku waa aayada iyo axaadiid laakiin markay dowladd ay jirto waxaa loo baahanya dowlad mufradaadka qur-aanka iyo dastuurka islaamiga dadka marka ku hagta idan inta ay dowladu qaban karto kitaabka ilaahay ma qaban karo macnaha waa maxaa loola jeedaa ilan kitaabka ilahay dad buu u bahanya kitabka quraan la aqrinaya meeshaasu yaala yaa fulinaya dowlad baa loo baahanya ayadan icmalu camal fala yaan la camal falin ilaahay ka baqa waa in la helo nin xaakima oo ilahay subxaana wa tacaala ku xiran iyo dowlad islaamiya meel maraysa lakiin kitaabka ilahay wuu soo degay meeshaasuu yaalaa maxaa kaloo la sameeya waa la barakaystaa madaxa toddoba jeer lagu wareejiyaa qofkii xanuunsan islaamta xataa aanay xijaabnayn waa lagu akrinaya ninka isagoo markaa cabsan baa lagu dul akrinaya qur-aankii guryuhu noogu dhegan yahay sida musawiradii oo kale nolosheenao dhan shaqa kuma leh qofku markuu xanuunsado iyo markuu dhinto unbuu qur-aanku calaaqa leeyahay iyo markuu guursanayo oo marka uu raba qabiiltooda inuu maqlo ma godantaha ma kor dhigantaha intii ka horaysa sooma islaamka shaqo kuma leh meeshaan doona ka baxaa buu leeyahy waa systemkii secularismka calmaaniyadda oo lahaa eh, diinkan ha lagu kooba un keliya afarta eh, gidaar ee eh, kaniisadda bay dhihi jireen waa tan annaga intaan soo qaadanana afarta gidaar oo masaajidka marka laga baxo sooma qofka suu doona ha u noolaado waa fakerka calmaaniga lagu sheegay waa intaa qofka suu doona ha u noolaado laakiin islam ma la raba wadaadkana masaajidka ha joogo wixii loo keena ha isku mehriyo qofkii dhintana ha ku tukado laakiin yuusan ka hadlin dowlad iyo yuusan ka hadlin maamul iyo howlahan wadaal shaqa kuma leh hawshaan hawl loo dirsada ma wadaad annaga waxaan ku ogeyn nin meel fadhiya oo tusbax bun la dhexgeliya fadhiya wata allahuma mustacaan markuu qunfacayo xitaa leysinimo wuxuu ka gaara mara bur uu ku tufaa markaasuu ku duuduubaya inuu kaca ma rabo meeshuu fadhiyaa eh, islaanta markay timaad qur-aan ku aqri dhabarku ka dharbaaxaya maantana wuxuu rabaa dadku baadaayo neef baa loo keenay kaas annaga ku ogeyn lakiin nin intuu soo socdo le kursi baan ku fekeraya waxbaan samaynaya annaga ma ogaan jirin bay ku leeyahy systemka waa systemka secularismka waa calmaaniyadda ad arkaysa in sida lasoo waxaan leenahay systemka dowladda yani maadaama dhammaan la yidhi dadko dhan waa muslimiin la yidhi aan isla meel dhigna oo dhan inay wadaada yihiin dhammaan camal camalfal lainooga baahan yahay laba mid wey udkhuluu fi silmi kaafa ilahay isaga yar islaamka wada gala idinka wada dhan ama islaamka inaan nirahno ma rabno allow qofku wuxuu doono uu sameeyo sida dadkan ay samaynayaan oo kale ama inaad tirahdo muslim islaamkii baan rabaa laakiin islaamkana lug baa ah, la gelayaa lugna xaggay ii taalaa meeshii danteeda ay tahana ayaan la wareegaya mar walba dantaydu ay jirto taa lama yaqaan qofka munaafiq buu ilahi subxana wa tacala ku tilmamy waida laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waida khalow ilaa shayaaطinim qaaluu ina macakum walidalika qur-aanka markii aayadu ay soo degeen suurat albaqara ad arkaysaan suuradda qur-aanka yani waatan faatixada markaa la qriya suuradda ugu horraysa uguna dheer suurat albaqara waa suuradda ugu dheer laba boqol iyo siddeetan googo aayadood wey bilowgeeda oo dhan aayadda mu'miniinta markii laga hadlay hal mar baa waxaa la yidhi ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون way dhamaatay intaasa looga hadlay inta ka soo bilaabo ilaa aakhir laga gaaro ya ayuha aladiina ya ayuha الnaasu laga gaaro munaafiqun baa laga hadlayay mu'minka laba aayadood baa looga hadlay lakin inti kale munaafiq baa looga hadlay bimacnaa waxaa la rabaa in dadka looga digo war islaamka inaad wada qaadataan ama inaad ka wada baxdaan wax ka dhexeeya markaa mala laakiin fiftyn intaan jiraa fiftin intaan jiraa lama oqoon horena looma oqoon yacni wax la yaqaan ma fi taarikh waxay ka mid ta waxyaabaha gadaal ka yimid waana waxaan mujaawarada aan la samaynay eh, diyaanaadkan kale ee jiray ee yidhi wadaadka meeshiisa hadduu soo dhafo qarnigii sideed siddeedii tobnaad eh, faransa waxaa ka dhacay oo kale wadaad walba markuu jidka uu maro ayaa meesha lagu dili jiray iyagaa sabab u noqdo kow iyagaa islaamka diintooda meesha ku koobay number laba iyagaa diinka waxay ka dhigeen diin aanan aqbali karin inuu nolosha markaa la falgalo markan way mutaysteen lakiin annaga waxan lena diinkeena meel kasuu gala tacliintii galay siyaasaddii buu galay dhaqaalihii buu galay all works of life ma kala saarna no exception meel la kala saari kara markaa ma laha haddii diinku uu sidaaya waxaan leenahay ha loo ogolaado qof kasta ee muslima oo ahlu khayra ee hore u socdo in ha ogolaado in diinkan uuna maamulo taa inaan ilahi subxaana wa tacaala aan aan aan aan marka ugu dhowaanaan u baahannahay waana ayaan daro meesha ugu weyn annaga aan madaxa saarna haddaan soomaalina waxaan idhi kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay in laga kor maraan way adagta wuxuu kaloo tilmaamay qabyaalad iyo dowlad meel ma wada galaan maxaale qabyaaladdu waxay totally tribalism markuu yimaado totally waxa iyadoo dhan waxay ka soo horjeedaa boqol kiiba boqol mufradaadka islaamka ka soo horjeedaa maxaa yeelay rasuulka sala la alay slm markuu dadka kala qaybinayay wuxuu ku kala qaybiyey qualificationkooda ku kala qaybiyey markuu job description sameynaya rasuulka sal la alay waslam xalaal alxaraam hebel baa iska leh faraa'idka zayd baa iska leh xalaal alxaraam micaad baa iska leh qur-aanka ubay baa iska leh adinka uh, bilaal baa iska leh nin walbaba qualificationkiisa lagu qiimaya ma dhihin yuu ka soo jeedaa nebiga sala allahu alayh wasalam idan waa muhiim marka meesha ay timaado waxaa meesha tegaya yaa qualifieda yaa iska leh hawshan hawshan yaa kasoo bixi kara lakiin haddii laleeyahay nambarkan iyo numberkan oo aan isku dheeli tirnayn hawsha ma soconaysa intii laleeyahay waxay la tahay dawladdii timaadana yacni waxay noqon doontaa midaan weligay shaqayn doonin ummadduna weligeed tiihaasay ku jiri doontaa ilaa ummaddu ay fahmaan mafhuuma dawla arrinka kalena waa maxay qof group gaarana inay iyagu iska dhaadhiciyaan keliya inay iyagu dawla islaamiya maali karaan oo khaladkeeda maxaa ummaddan oo dhanba islaamka uu ka wada dhexeeya islaamka hadduu ka wada dhexeeyana waxaa loo baahanya fulintiisa marka in lala yimaado taana waa masale muhiimadeeda leh alhijratu wa aatharuha fi اtakwiin اlijtimaaciyi lisukani almadinati اlmunawara inay nala dheeraataan ka baqaya marka meeshaan ku istaajinaynaa oo waxaan gelaynaa marxalad la xiriirta hijrada iyo aayaadkii hijrada ku soo arooray intaynan mu'aakhaadka aynan gaarin wa ilaa huna billahi towfiiq